bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وصaxbihi wslma tasliima kaiira ama bacd cashirkeennu maanta waxaa weye caawa waxaa weeyaan suuraة اlinfiطaar waa sagaal iyo toban aayadood ah suuraddani waxay ku soo degtay nabigeena salى اllahu alيyh alih wasalam xilligii iyo wakhtigii maka uu joogay bilijmaac iyadana waa la ysku raacsan yahay inay suura makiya tahay sidaa طaahir ibni caashuur iyo ibni catiya iyo ibnuاljawsi shawkaani dad kale ay soo gurinayaan tafaasiirtooda waxaa la dhihi karaa waxaa shada canhum albaqawi kitaabkiisa macaalimu tanziil oo ku tilmaamay inay madaniya tahay waana wahmi ismoosiiso suuraddu waxay ka hadlaysa iyo suuradahay ku lamaan tahay waa tabiicadii suwarka makiga ah ay ka hadli jireen ay lahaayeen wey waxay u badan yihiin culimmadu inay soo degtay bacda annaasicaat suuratu nnaasicaat kadib inay suuratu linfitaara mida samaa fatarad ay soo degtay qaar culimmadu waxay ku dareen iyadana waxaa ka dambaysay ida samaa unshaqat marka waxay noqonaysaa waxay u dhexaysay suuratu naasicaad oo ka horeysay iyo ida samaaun shaqad oo iyada ka dambaysay fadli gaaroo suuraddan asaxay ah ma laha marka laga reebo dee qur-aankaa fadliga badan inay ka mid tahay ee guud iyo tilmaamo gaaroo nabigu uu ka bixiyey sala allahu alayh ali wasalam oy la wadaagto suuraddii ka horreysay ida shamsu ku wirat iyo midda soo socota ida samaa shaqat uu nabigu sida xadiidkii ibni cumar ah uu ku tilmaamay qofkii doonaya qiyaamadii oo dhacaysa inuu indhihiisa ku arko saddexdaas suuradood ha akhriyo sida nabigu yihi sala allahu alay ali wasalam waxaa kaloo ka mid ahayd suuradihii nabiga la yidhi waad cirowdo ciraa ku boobta ee maxaa dhacay suuradihii uu tiriyee sabab inay u ahaayeen inay ciradu boobto suuraddan magaceeda ugu caansan ee la yaqaanaay suuratulinfitaar weeye kutubu tafsiirka iyo agarkooda iyo masaaxiftana magacaasay leedahay oo ku qoran culimmada qaarkeed waxay u yaqaanaan ida samaa infatarat sida axaadiida aan soo sheegnay nabiguna saasuu ku magacaabay imaam albukhaari saxiixiisa qismiga tafsiirkana wuxuu ku magacaabay magacaa suuradda ida samaa infatarat aayadda u horeysa in lagu magacaabo suuratu almunfatira almunfatiradana culimmada qaar baa sheegay sida taahir ibni caashuur kitaabkiisa taxriir watanwiir buu culimo ka soo guuriyey laakiin muunan magacaabin cidda sheegtay suuratun fatarat oo la soo gaabiyeyna mararka qaarkood baad sida calaamudiin isakhaawi jamaalulqura iyo ku arkaysaa ama ibnu xajar casqalaani fatxulbaarigiisa iyo taahir ibnu cashuur taxriiri tanwiirkiisa sabab gaaray suuraddan ku soo degtay oo sugan ma laha ama guud ahaan iyadoo dhan ha noqoto ama ayado gaar oo ka mid a ah ha noqdaan sababo gaara oo ay ku soo degeen ma laha way jiraan axaadiid qaarkood aan arki doono aayaadka qaarkood macno iyo fasir ka bixinaya suuraddu waa suura makiya waxay ka hadlaysaa iimaan bilyowmi alaakhir way ka hadlaysaa aliimaan bilmalaa'ikana way ka hadlaysaa labadaasa ugu muhiimsan waxay suuraddu ka hadlayso iyo jazaha ay yeelanayaan iyo abaalgudka waxa ka horeeyay mudanayaan dadka iimaanka aakhira iimaanka saxdaa la yimid iyo dadka la iman waaye abraarta iyo fujaarta la kala yidhaahdo ida asamaau infatarat waida alkawaakibu intaharat waida albixaaru fujirat waida alqubuuru buchirat calimat nafsu maa qadamat wa akharat ida asamaau goorta samada infatarat ay dildillaacdo macnahaasoo faahfaahsan waxaan kaga soo hadallay fi suurati cama wa futixat isamaau fa kaanat abwaaban markaan soo maraynay sida aayaddan iyo aayadda ida samaau inshaqat samada markay dildillaacdo iyo wa yowma tashaqaqu asamaau bilghamaami samada ay dildilaacayso intaaba waa marxaladda hore ee qiyaamada bilowgeedaa ee kownkan la burburinayo dhulkana la burburin doono kalaa idaa dukat ilardu dakan dakan la baabi'in doono marka labaadna samadaas iyadoo burbursan baa la duubi doonaa oo la qaadi doonaa dhammaanteedba takwiir baan ku soo marnay wayda samaa'u kushitat samada marka la zuuliyo aayad kalena waa ka yahayd yowma natwi samaa ka tayi sijilli lilkutub waraaqda dadka wax ku qora say u duubaan marka loo duubi doono marka hore waa la burburinayaa waa la dildillaacinayaa albaabaa laga furayaa malaa'igtaa ka soo degaysa kadibna iyadiiyo burburkeedii baa la xaaqayaa oo la qaadayaa iyadana waa la bedelayaa yowma tubadalu lardu hayra alardi wasamaawaat iyagoo dhan baa la bedelayaa waydalkawaakibu goorta xidiguhu intaharat ay soo daataan xidiguhu marka hore way madoobaanayaan sidaan ku soo maray suuratu ida shamsu kuwirat wa ida nujuumu nkadarat baan soo marnay xidigaha markay madoobaadaan ee iftiinkii iyo nuurkii ka tago taa waxaa la mid ahayd aayaddii mursalaad faida nujuumu tumisat waida asamaau furijat saasay su daba socdaan mursalaad ma ahayn miya soo fiirisa waan marka faida nujuumu tumisat xidigihii marka la damiyo markaa kadib way soo daadanayaan caalamka ilan waa la baabi'inayaa wakhtigii loogu talagalayna wuu dhammaaday marka waa idalkawaakibu goorta xidiguhu markii nuurka laga damiyey damaan kadib inta intaharat ay daataan weydalbixaaru goorta badaha fujirad la isu furo oy hal bado ishaysata noqdaan badihii jasiiradihii ku dhex jiray iyo meelihii balaha badaha kala soocayay oo dhani la ysku sii daayo siideyn keliya ma ahee lana huriyo la kariyo sida suuratu takwiir aan ku soo marray waida albixaaru sujirat waida alqubuuru goorta qubuurtii dadka ay galeen ee lagu jiray bucirad la soo bixiyo qubuurta waxaa ku jira oo dhan marka lasoo wada saaro waa sida alcaadiyaad inoogu iman doonto oo kaleeto afalaa yaclamu idaa bucira maa fi lqubuur waxusila maa fi suduur ina rabbahum bihim yowmaidin lakhabiir miyuunan ogeyn markii qubuurta lasoo saa lasoo faago oo lasoo saaro wax alba bannaanka la keeno aayadaha qur-aanku waxay ku dareen qubuurtaa marka lasoo saarayo dhulku waa gilgilanayaa markaasuu dad iyo wixii ku jiray oo dhanba bannaanka usoo soo saarayaa idaa zulzilat lardu zilzaalaha wa akhrajat afqaalaha culayskii ku aasnaayo amwaadii iyo wixii ku jiray ay ka midka ahaayeen xilliga ay soo baxaysana qubuurta la soo saarayo arrintaa inay dhicin mar kale ilaahay wuxuu ugu yidhi waa marka qiyaamadu ay timaado oo inay imaanaysa aan shaki ku jirin baa qubuurta laydinka soo saari doonaa wa anna saacata aatiyatun laa rayba fiiha wa anna allaaha yabcadu man fi lqubuur dadka qubuurta ku jira waa soo saarayaa waa goorma wakhtigaa qiyaamadu waa nafkhada labaad saynu soo marnay uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruuna waay banaanka kuwa taagtaagan ama fa hiya zajratun waaxida faidaa hum bisaahira markaasaa la soo saarayaa dadku qaabkay qubuurta looga soo baxayana iyagoo dadku isdhex marayo marka horena iswada dhex yaacayo markaad farabadnidoodana ayaxaad mooda kaannahum jaraadun muntashir baa la soo saarayaa waxay soo soconayaan halkii qiyaamada looga yeeray ee imaada la yidhi iyagoo wada degdegaya yakhrujuuna min alajadaati kaannahum jaraadun muntashir muhطiciina ila addaaci meesha looga yeeray bay u wada degdegayaan marka dambena waa la qaybin doonaayo waidan nufuusu zuwijad bay noqon dadka waa la kala marayaa intii fiicfiicnaydna waa la israacin habal lasii kala qaybiye intii xumayd iyo gaalna waa la israacin calimad nafsun naf walba waxay ogaanaysaa nafi waxay ogaanaysaa maa qadamad waxay horu marsatay wa akharad waxay dib marsatay labadaba way ogaanaysaa waxay hor marsatay waa wixii camal ahaa ay samaysay inta ay noolayd oo aakhare dhimashada uga soo horreeyey waxay dib marsatayna waxaa ka mid a ah tafaasiirteeda ugu saxiixsan wixii ay sababkiisa la timid ee xun san ahaa ee gadaasheed iyaduu markay dhimatay dhacay oo man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhaa wa ajru man camila biha min bacdihi qofkii wax wanaagsan jideeya ajirkiisa waa leeyahay cid kastoo isaga gadaashii samaysa ajir baa u soconaya waman sanna sunnatan sayi'atan fa calayhi wisruhaa wa wisru man camil bihaa min bacdih qofkii kaa dambeeyee jidkii xumaay eed furtay iyo xumihii aad bilowday adoon ka towbadkeeninna aad dhimatay qof kastoo dariiqaas mara dembi baa kuu soconaya walidaalika nabigeena alayh salaam waa kii yidhi naf kastoo dulmi lagu dilo cala bni aadama alwal dembiga qayb buu ku leeyahay liannahu awalu man sanna alqatla qofka koobaad ee dembiga jireeyey waayo haddaa koo burcada aasaasto oo qole isbaaraleeya aada abruuriso ood berri adugu iska dhimato inta kooxdaas iyo dhaqankaasi socdo dembi baa kugu socda sida camal saalixa haddaad ka tagto sadaqaad jaariya aad ka tagto cilmi lagu intifaaco aad ka tagto wanaag aad ummad u horseetay aad ka tagto oo adoo dhintay waayo hore kadib uu camalkii sii socdoo lagu sii camal falo saad ajirka u leedahay baad kan kalena dembi u yeelan filimaan xun baa duubtay heesa xun baa duubtay isku dir qabiil iyo jabhadaad abaabushay bidco iyo xumaataad aasaastay dadkaad shiishad iyo qaad bartay meelo xunxun iyo baarar baad furtay berina qalaf baad tidhi inta jidka aad bilowday socdee lagu socdaay dembi baa kugu socda allaahuma qofka intuu noolaa ka towbad keena maahano attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lahu calimad nafsun waxay ogaanaysaa maa qadamat waxay hormarsatee intay noolayd ay horay u samaysay aakhare ugu horreeyey wa iyo waxay dib dhigatay ee raad ay ka tagto ama fiicnaa ama xumaa ajir kaga daba yimidah inbaa masaajid dhista inbaa meelo agoon u dhista inbaa isbitaallo dhista inbaa celal biyaha qoda inbaa meel cilmi lagu barto samaysa ama cilmi fidisa inbaa aasaasta dad wanaagga ka shaqeeya oo dadka baahan u gargaara inna intaa dhinaceeda kale oo balaha iyo xumaataha iyo dembiga bay ku mashquulsan yihiin oy ka shaqeeyaan oy aasaasaan oy abaabulaan nin waliba wuxuu aakhare geystay kullu nafsin bimaa kasabat rahina waay wixii ay shaqaysatay qaybina ka horeysay qaybina ka dambayn karto bay ogaanaysaa maalinkaas siday ku ogaanayso meelo badanna waa laynoogu sheegay gadaalna waa laynoogu sheegayaa macnaha aayaddaasi tafaasiirta qowlahu tacaala fii suurati yaasiin wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum talabada tafsiir ee ku jira midkood weeye wanaktubu maa qadamuu waxay hormarsadeenna waan qoraynaa wa aahaarahum raadkay ka tageenna xuniya san waa la qorayaa haddii la qorona diiwaankii lagu qoray baa la keenayaa in la keenayana xaalay baynu soo marray cashirkeennii ahaa calimad nafsu maa axdarat axdarad iyo qadamad waakharad isma diidana marka ay ogaanayso midna waxay ka hadlaysaa wax noloshaadii aad samaysayoo intaadan dhiman kaa hor aad lasii qoray midna iyo wax la qoray markaad dhimatay kadib calimad nafsu ma axdaradna maalintaa qiyaamada buugta taalla ay ka hadli oy labadiiba ku qoran yihiin oo wajaduu maa camiluu xaadiran waay waxay sameeyeenoo goobta yaallay heleen ama intay noolaayeen wax loo qoray ha noqdo ama wax sababkiisi ay lahaayeen wa min hada albaabi waxaa ka mid a nabigu calayi markuu ka hadlayay qofka loo baroordiiqo ee loo ooyo oo hogayo oo ba'aya la yidhaahdo ee halkaa lagu ammaanaayey waa lagu cadaabayaa culimmadu waxay yidhahdeen taa iyo walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa marka laysu geynayo waa qofkii isagu ka dardaarmay ii soo baroordiiqoo ii ooya yidhi ninkii yidhi geel intaasoo geela qabrigayga ha lagu soo qalo ee bidcadaa dardaarma ama ha la ii soo ooyo yidhaahda ama dadka garanaya inay ooyayaan dembina tahay aana kala dardaarmin isagaa loo qabanayaa waa loo cadaabayaada waxa loo yidhi waay saas darteed nin walow adduunyadu ma aha keliya intaad nooshahay wixii kaa taga waxaad janno ku geli ama naar ku geli wixii raadkii aad ka tagtay ee xumaa ama sama yaa ayuha alinsaanu qof yahow insaankii aadamaha maa qaraka maxaa kugu kadiyey ood ugu kadsoontaa birabbika rabbiga alkariimi ee sharaftiiyo maamuusta lahaa qadarintiiyo ammaanta mudnaa min karamihina ay ka mid ahayd inuu ku abuuray oo caqli ku siiyey oo jidhkan iyo xubnahan ku siiyey oo kuu nicmeeyey oo intaa duniyada nabiyo kuu soo diray oo xuniya san kuu kala sheegay allihii intaa kuu sheegay kaaga sheekeeyey inta umam deebeenaysayee la halaagay inta ummad la soo cadaabay kaaga sheekeeyey haddaad toosnaan weydo dabka iyo holaca naarta ee ku sugaya dhibka qiyaamada yaalla qabriga in layskula xisaabtami doono camalkaaga in la qorayo min tamaami karamihi iyo nusxigiisa ay ka mid tahay wax walba inuu kuu sheegay kaaga digay nicamkiisii uu ku xasuusiyey maxaa kuu kallifay inaad rabbigaa subxaanahu wa tacaalaa xaqiisii inaad aqoonsato nicmadiisii ku shogrido wuxuu kaaga digay aad ka waansato inay si kadaah iyo si lama filaanoo laga fiirsanin waxaasoo dhan tixgelintoodu kugu dhaafto maxaa kuu kallifay waa yaabe intaa waxaa kuu dheer waxaa laguu sheegay rabbi wuu ku maqlaa rabbi waa ku arkaa meeshaad joogtaba waa kula socdaa waxba kuuma qarsoono meel bannaan baad fadhidaa way u xilsiin dhowlow meel bannaan baad fadhidaa baa tahay habeen mugdi kuma qariyo maalinna kuma dhuumiso dhagax iyo geed hoostiina waxba kagama qarsoomo yaa bunaya innaha intaku midqaala xabbatin min khardalin fatakun fii sakratin aw fi اsamaawaati aw fi اlardi yaأti biha allah maxaa kalifay haddii nicmo lagu xasuusto oo abaal wax lagu yeelo ilaahay abaalka ugu weyn buu kuu galay haddii cabsi wax lagu sameeyo waxa ugu weynee laga cabsaduu kuu sheegay haddii tala iyo nusxi layska aqbalo tala iyo nusxigii ugu weynaabuu kuse ku siiyey maxaa kugu kediyo waxoo dhan ku wada baalmariyey away caqligaagii away cilmigaagii away garashadaadii away abaalkii lagugu lahaa maa qarraka maxaa kugu kadiyey oo wax kadis wada ohoo siba kugu dhaafay kaaga dhigay nimco aan laga garaabin abaal aan lagu shukriyin digniinaan laguwaanwaana aan lagu waansamin digniinaan la qaadanin dariiq la tilmaamoon la raacin maxaasaa wakhtigaaga iyo cumrigaagii ku dhammeeyey adoo alla wax lagu waansamayiyo cimrigeeda ku siiyey awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum nadiir midigaya miyaanu idiin iman cimri iyo da lagu waaya qaatoo wax lagu gartana miyaanan idin siinin intaasoo dhan adoo lagu siiyey wax kastoo wax lagu garan lahaana lagu dhammaystiray maa qaraka maxaa kugu kadiyey birabbika rabbiga alkariimi ee daaqda iyo sharafta iyo wanaagga iyo ixsaanka badnaa alladii allihii ixsaankiisii iyo karamkiisii dhinac kale aayaadkiisii iyo mucjizaadkiisii lagu garan lahaa iyo soo abuurinta iyo noolaynta digniinta lagu waana qaadan lahaa ayaa halkan laga bilaabay alladii allihii weeye khalaqaka marka koobaad ku abuuray fasawaaka ku simay facadalaka ku toosiyey fasawaaka facadalaka isku midun waay fii ayi suuratin muuqaalku iyo sawirku iyo qaabkuu rabana fii ayi suuratin suuradii maa shaaa uu rabana rakabaka kaa sameeye halkan waxaa laynagu baray laynagala hadlayaa ilaahi subxana wa tacaala aadamahan abuurkii uu abuuray qaybo ka mida si guud ahaaneed ilaahay waa ku abuuray fa'dani fasawaaka facadalaka laba macno labadaba waa dhihi karna in la yidhahdo khalaqaka ku abuuray asalkii abuurka bilowga ee duuduubnaa baa loo jeedaa kadibna abuurkii qaybihii faahfaahinta ee qaabka iyo muuqaalka iyo isu dheelitiraanta iyo xoogga ah laynagala hadlay layna siiyey iyo in la yidhaahdo fa'dani ma aha kala dambayntii luqada qaarkeede waa isticmaalkii tafriica la dhihi jirayoo abuurkii duuduubnaa markii wuu ku wada abuuray la yidhi baa isagii la sii faahfaahiyey si kastaba ha noqotee ilaahay aadamaha wuu abuuray waxa uu ka abuurayna waan soo marnay falyandur ilinsaanu maxaan soo marray baan leenahay min أyi شhayin khalaqah min nuطfatin khalaqahu faqadara qayb ka mida nudfadaa iyo faahfaahin lamid ahna suuraةu طaariq baan ugu tegi doonaa falyandur اlinsaanu mima khuliq khuliqa min maaءin daafiq yakhruju min bayni الsulbi wاtaraa'ib baan ugu tegi doonaa hadda aayaddani xoogga waxay saartay ilaahay waa ku abuuray muuqaalka iyo qaabka bini aadamka iyo sawirka uu leeyahay ee laga abuuray sidaa ku wada maahane wax tale iyo doorashaana ayna uga furayn meelo badan baa ilaahay ku tilmaamay muuqaalka sawirka aadamaha la siiyey tan waxaa la yidhi fa sawaaka facadalaka intuu ku simay buu ku toosiyey mid isu dheelitiran buu kaa dhigay hadday socod luga tahay iyo hadday madax tahayba fii ayi suuratin sawirka muuqaal laba qaybood baa sawirka soo gelaysa ama saddexaan idhaahdo saddexda way soo gelayaan sida aad u eg tahay sawirka oo innagu hadda wejiga aanu naqaano sida joogga aad u eg tahay way soo gelaysaa sawirku sida xubnahaagu iyo jirkaagu uu ka kooban yahay baa soo gelaysa intabana meelo kale baa siyaabo kala duwan loogu tilmaamay fii ayi suuratin sawir maa shaa-a uu doonay buu rakabaka kaa sameeyey saa darteed buusan isku sawirna idinka dhigin isku muuqaal idinka dhigin isku midab idinka dhigin isku itaaliya joog idinka dhigin isku qaab xubnihii idinkoo wada leh baan laba isu eg jirin intaa yaa bixiyo idiin sameeyey allah subxaanahu wa tacaala laa aabbaha iyo hooyadaa baan shaqo ku lahayn walaa xigti iyo qaraabaan ku lahayn walaa dowlad iyo isbitaal iyo takhtar baan shaqo ku lahayn intaa dadka isku wada xubnaa inagu yaalla mid mid u egna ma laha waa la wada kala garan sawirkaa wada kala duwan isku sina wada ah waa isku joog waa isku wada xubna inbay ka kooban yihiin kii dheeraa iyo kii gaabnaa iskuunbay ka kooban yihiin isku xubno iyo muuqaal baana ku yaalla kuwii isla ekaa laf iyo itaal iyo midabna muuqaalka wejigoodi iyo indhahoodi iyo xataa gacmaha farahooda waa kala duwan yihiin ilaahay baas nin walbana qof walbana siduu doonay ka dhigay intaa inay sidaas sawirka aadamaha la sawiray iyo qaabka muuqaalkiisaoo iswada wata in badan baa qur-aanka ilaahay nicamkiisa iyo galladiisa lagu sheegay sawirkaasi xaggee buu ka dhacay minka hooyada iyo raximka gudihiisuu ka dhacay huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa laa ilaaha illaa hu waa allaha idin sawira hadday sawirka muuqaal qaab iyo xubno tahay hadday joog tahay hadday midab tahay hadday weji tahay allah idin sawiro weeye filarxaami raximka hooyada raximkaa hooyadee lagugu sawirayaay irbadna laguma gelinin mindina laguma jeexin laysarna laguma rakibin intaa yaa samayn kara allah keliya subxaanahu wa tacaala qudradiisa cajiibkay leedahay eeg huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa sidii uu doono laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim waxaan filaya suurata aali cimraan bay mar kale waxaa layidhi khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq wa sawarakum suwarakum wa lmasiir dhowr meelood weeye suuratu taqaabun ayaa ka mid ah ilaahay baa idin sacirkiiaa dhulka abuuray wuu idin sawiray sawirkiinnana wuu hagaajiyey sawirkaa la hagaajiyey joogganaa ka mid a ah xayawaanku in baab caloosha ku socota iyo in boqol iyo kun lugood loo hangaraaraciyo lamida ah, iyo in lix iyo toban lugood leh in afar leh in laba leh bay isugu wada jiraan kuwa labada leh xataa joog iyo istaag iyo qaab baad ka quruxsan tihiin wa sawarakum fa axsana suwarakum wey sawirkiinuu wanaajiyey qad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin joogga iyo muuqaalka ugu quruxsan wanaagsan baan ka abuurnay kan ku wanaagsan keliya maaha kan ugu wanaagsan baan ka abuurnay intaa waa nicmo ilaahi subxaanahu wa tacaala oo layna xasuusinayo arrintaasi waxay dhacday arrintaasi waxay dhacday iyadoo raximka hooyada aad ku jirto markaad bannaanka timid xubnihii unbaa koraya maahane xubin cusub oo ku biiraysa ma jirto xubnaha muuqaalka ilkaa soo baxay way dhaceen laakiin intaadan asalkiihi xubnihii unba baa waaweynaan madaxii baa weynaan garbihii baa weynaan lugihii baa dheeraan intaan wey laakiin adoo juusto oo dhammaystiran baad soo baxday ilaahi subxana wa tacaala simitaankana markii aadan ba la abuuree la dhammaystiray kadib baa wixii malaaigtu sujuuda loo yidhi soo ma faidaa sawaytuhu wanafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin naftu afuufideedu waa meelaha ugu dambeeya waay inta kalaa ka horeysa sida xadiidka nabigu sheegay munaasabad kale aan ku mari doonaa marka ilaahay karamkiisa ay ka mid ahayd eberna kaa abuuray ee sidaa kaa dhigay bal biyaa laga dhigay dhiig loo bedelay dhiiggiibaa cad hiliba loo bedelay cadkii hilibka ahaabaa qof insaana loo bedelay cadkii hilibka ahaabaa qayb lafa laga dhigay qayb xidida laga dhigay qayb hilig hilib laga dhigay qayb harag iyo maqaar laga dhigay qayb dhegaiyo laga dhigay qayb laga dhigay wixii timaha soo saari lahaa kuwii ilkaha soo saari lahaa waxaasoo dhan muxuu yahay biyaha shahwada baa intaas intii la badbedelay ba haddana intaasoo wax laga soo saaray markaasaa haddana caqli iyo maskax qayb maskax laga dhigay qayb wadnaha dhiiggee boodayaa loo daayey haddana caqli baa laguu sameeyey intaasoo dhan inta laguu sameeyey kalla ka jooga kadsoonkan aad ku kadsoomaysaan xataa kii muslimka ahaabaa kadsoon cimri dheer buu inuu haystay ismoodayaa dembiguu sameeyey sayufaru lanaa buu iska dhaadhicinayaa ilaahay kafuurraxiim buu iska dhaadhicinayaa shadiidulciqaabkiina waa halmaamayaa in cadaab jirana waa halmaamayaa qolya waxay iska dhaadhiciyeen reer yuhuuda lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda maxaa yeelay maalmo gaanun ba annaga haddiina la cadaabana la cadaaba kadib jannaan galayna maxaa dhacay ilaahay baana jeceloo dadkiisii baa nahay naxnu abnaau ullaahi wa axibbaa'uh qolaba waxbuu shaydaanku ka dhaadhiciyey kii muslimka ahaaba adigii wain yatihim caradu miluhu yaahudu dembi buu geli wuxuu dhi ka toobadkeeni doonaa haddana mid kale qac ka yaarsii buu dhihi kan markuu joogo wuxuu leeyahy mar damba ha u noqonin haddana qac kasi ilaahay kafuur raxiim weeye iska daayo buu leeyahy waa toobad keeni doontaa midbaa wuxuu ku leeyahay markaan lixdanka gaadhaan toobad keeni doonaa midbaa wuxuu nagu yidhi yurubta annagoo joogna nin odayoo aabbihii uu la socday aabbihii masaajkau galaa isagu waa dhallinyaro ma gala masaajka meel kafateria iska fadhiya kaasa waxaan ku nihi mid turki aha nin turki ahaa waxaan ku nihi masaajkana waa timaadaa duqaad keentaa salaada inta la tukanayana gidaarkaasaad fadhidaa maa dadka la tukatid may may wuxuu dha hadda salaad waktigayga maahee maka afartan gaaraan bilaabi doonaa kaasa waxaan ku nihi deedna horta afartan gaadhitaanka inaad gaadhihay noo dambaysee afartan baa salaada lagu bilaabaa xaggeed ka keentay diintaasaa qabto yiri oo xaggee ka qabtaa diinta nabiga afartan jir baa loogu waxyooday yiri nabiga afartan unbaa nabi laga dhigay inta ka horeysa waxba la rabo shaydaanku saasuu kaaga dhaadhicinoo afartan baad gaadhi doontaa iyo waad toobad keeni doontaa iyo hadda yar xoog baad leedahay markaad soo dhuldhacdee salaadu tabar kula noqoto oo yaa kugu yidhi waad gaari ama tooba lagu waafajin marka kallaa iska daaya kadsooridan iyo isdhigashadan iyo aabayeel daridan iyo dhagu karuqaad aantan iska daaya bal tukadibuuna waxaabaad beenisaan bidiini xisaabtanka iyo qiyaamadii baad beenisaan dadkaaba qiran doona ninkii beenin jiray aakharo wa kunnaa nukadibu biyowmi ddiini bay ku sheegan doonaan qiyaamada waan beenin doonaa abuurka aadamaha suuratu tiin markii looga hadlana iyadana aayaddan aayad lamidaa la keenay famaa yukadibuka bacdu biddiini intaasoo dhanoo laguu galay abaaroo laguu sheegay kadib maxaa kugu kalifaya inaad qiyaamadii ilaahay beeniso in lagu soo saari kara aad beeniso in lagu xisaabaya aad beeniso waina calaykum korkiinnana waxaa laxaafidiina kuwa idin ilaalinaya kiraaman oo wanaagsan kaatibiina oo qoraya yaclamuuna og maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan halka waxaa lainoo tilmaamay camalkeenna waa layna daba socdaa isagoo rabbi ina og cidna inuu u dira aanu baahnayn yo haddana waxaa laidhi leeyahay addoommo ilaahay baa idinku lamaan har iyo habeen bay idinla joogaan shaqo aan adigaba ahayn ma laha waxaad ku hadasho iyo waxaad samayso iyo fartaad qaaddo bay qorayaan wainna calaykum waxaa idin kor taagan oo idin dul jooga oo idin laasimaya laxaafidiina kuwa waxaad samaysaan oo dhan xifdinaya oo kiraaman sharaf badan waa malaa'ig kaatibiina oo qoraya yaclamuuna og maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid raqiib iyo catiid baa kor saaran erey kasta ood juuq dhahdo kaa soo baxaba ilaahumaa intaad duurka cidlada aaddo derbi iyo gidaar maafka saarto waaw aad dhahdid ama badda hoosteeda intaan tiibbato hoos baan quusi dheh derbigana waa lagula joogaa baddana way kula quusayaan meel aad ku baxda ma laha waxaa kuu dheer kownkan dhanoo ilaahay caabudaya dhirteeda dhagaxeeda dhulkeeda cirkeeda geedkeeda xayawaankeeduna cibaado ilaahayna hayaan wax walbana kala garanayaan adiga ku yaqaanaan waxaad samaynaysana garanayaan aakharana kugu markhaatidu furi doonaan yowmaidin tuxadiu akhbaarahaa bianna rabbaka waxaa wey dhulkaad ku socoteena uu kugu markhaati furi dhagaxaad ku fadhiisateena uu kugu markhaati furi dhirtaad ku tiirsatay ama isticmaasheena uu kugu markhaati furi waxaa intaa kuu dheer malaa'ig bug iyo qalinkula daba taagan am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum balaa wa rusulunaa ladayhim yaktubuun rusushii malaa'igtan usoo diroo la joogtana way qorayaan waxay sameeyeen camalkaago dhan waa diiwaangashan yahay marka ha la yaabin waa lagula joogay har iyo habeen iyo saacad kasta iyo meel kasta iyo jiiro iyo luuq kastaba wixiina waa la qorayay diiwaankii qiyaamada marka la yimaado in lagu yidhaahdo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka waxaa lainoo sheegayaa marka waxaan aan samaynaysaan habeen iyo maalin ma qarsoontaan yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allaahi wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl intaa keliya ma ahane markhaatiga dhirta iyo geeduhu inay marag furayaan baa laynoo sheegay weliba inaga xasuus dheer yihiin xajaruasadka waxaa la yidhi qiyaamada wuxuu u markhaatu furi doonaa liman istalamahu bixaqin qofkii xaq iyo ikhlaas ilaahay dartii ku taabtay kii aan ku taabaninoo dan kala lahaa ma tirsana dhagaxu uu kala saari sababtoo qiyaamada xajarulaswadka waxaa la keeni doonaa laba indhoodoos wax ku arko iyo af uu carab uu ku hadla isagoo leh muadinka fadligiisa marka laga hadlahayey codkiisu intuu gaaro wax kastoo qoyan iyo qallalan baa u markhaati furi aadaankii halkan mikrofoonka aad kaga sii daysay meesha uu gaaro dhagaxa ku yaalla wuu ku garan adiga inaad ahayd oo qiyaamada ku markhaati furi aadamahabaa wax iska halmaamay moogta dhagxanta iyo dhirta markhaatigii halmaami maayaan hadday garanayaan kii khayrka samaynayey kii xumaha samaynayena way ku markhaati furayaan waxa hareerahooda ka dhacayana way wada og yihiin oo dhirtiiyo dhagxantu ilaahay bay ka cabsadaan oy caabudaan waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaaru waina minha lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu lmaau waina minha lamaa yahbitu intaasoo dhan maxaa keenay min khashyat illaahi alla cabsidii bay saa u samaynayaan markaasaa waxaad rabtaa inaad tidhaahdo kownkaa ilaahay wada caabudaya tusabixu lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi tusabixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihin wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu cid walba way ku aragtaa markhaatiga loo baahdana way kugu furi malaa'igtuna diiwaankan ay kuu qori isilaali marka halkaa marka la joogo su-aal baa timaada labadan malaga ee dul saaran ma jirtaa marnaba miyaynay faaruqaynin marnaba ma faaruqayaan miyaha qofka daahirka qur-aanku waa maya kuma faaruqayaan axaadiis baa jirta xaaladaha qaarkood inay malaa'igtaasi ku faaruqayaan sheegaysa oon waxba ka asixin axaadiistaa marka la ysku soo uruuriyaayey saddex xaaladood bay sheegeen marka qofku suuliga ku jiro ee xaajada gudanayo markay reerku gogosha joogaan ee xiriirka dhex marayo qofku markii uu qabaysanayo ee qaawan yahay saddexdaa jeer min xadiidi bni cumara wa bni cabbaasin wa zayd bni haabitin intaba waa laga wariyey amaa xadiidu bni cumara fa fii sunani tirmidiyi weeye waa daciif وأma xadiiثu زayd بn ثaabiti facinda الbayhaqiyi fi الbaعثi والنushuuro isagana waa ضaciif ma sugna وأma xadiiثu بni cabaasi facinda الbazaari fii musnadihi isagana intaba dacfigoodu waa adagya waxa ugu rooni waa mursalka mujaahid ibni jabrin ee cinda bni abi xaatim fii tafsiirihi iyo rag kale ay wariyeen cabdirazaaqna fii musanafi uu ku wariyey riwaayada cabdirazaaq sanadkeedu waa daciifo majhuul baa ku jira mubham baa ku jira liannaha waa min riwaayati bni jurayjin can saaxibin lahu can mujaahidin laakiin waxaa u roon riwaayad ibni abi xaatim oo culimmada qaarkood mursal saxiixa wayay yidhahdaan sida ibnu taymiya iyo sharxulcumda ay ku leeyihiin laakiin maca daalika ilaa mujaahid buu asaxay maahane mujaahid nabiga ma soo gaarin mursalkuna asaxu lqowleyn ee xadiida daciifadaa ah weeye walidaalika baa imaamu muslimna fii muqadimatihi ku sheegay inuu yahay qaybta daciifka alxaafid ibnu cabdilbarina ka soo guuriyey jamaahiiru ahli اlxadiid sida xaafid alciraaqi alfiyadiisa uu ku yidhi uu ku sheegay manduumada alfiyadiisa qaybta mursalkaa markuu ka hadlaya markuu laha waxtaja maalikun kada nucmaanu wa taabicuuhumaa bihi wadaanu waraddahu jamaahiru nuqaadi liljahli bisaaqiti fi lisnaadi wasaaxibu اtamhiidi canhum naqala wamuslimun sadra alkitaabi asala marka mursalkiina ilaa mujaahid buu asaxay haddii la yidhi waa daciif isagoo dacfi ahaa buu haddana daahirkii qur-aanka ka daba ka hor yimid marka ma asixin wax sheegaya wakhtiyada qaarkood bay malaa'igtaa ku faaruqayaan aaaarta iyo axaadiidtaa ku soo aroortayna dhammaan waa dicaaf oo wax iskabi kara maaha inal abraara dadka baariyada ah ee rabbi amarkiisa qaata rabbi uu baarigii u dhaga nugul wixii uu faray ku dadaala wuxuu ka reebayna iska ilaaliya lafii naciimin nicmooyin bay ku jiraan nicmadaa tilmaanta iyo faahfaahinteedu suuraة اlmuطafifiin baan ugu tegi doonaa ina alabraara lafii naciimi calى اlaraa'iki yanduruun tacrifu fii wujuuhihim nadraة الnaciim yusqowna min raxiiqin makhtuum khitaabuhu miskun wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun ilaa akhirka aayadka ka dambeeya halkaasaan nicamka faahfaahinteeda ugu tegi doonaa waina alfujaara kuwii dembiga badnaa lafii jaxiimin naarta jaxiimo ay ku jiraan yaslownahaa waa ku gubanayaan yowma ddiini maalinka qiyaamada wamaa hum mana aha canhaa naarta biqaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya ilbiriqsi oo meel bannaankeedoo ka baxsan la geyn doona ma aha wamaa adraaka maxaad ka ogtahay tahay maa yowmuddiini maalinta qiyaamadu waxay tahay iyo xisaabtan uma ma adraaka mar kale maxaad ka og tahay maa yowmuddiini wuxuu yahay maxaad ka og tahay magacunbaad maqashaye howlka iyo dhibka iyo musiibada taalla iyo culayska yaalla maalinkaas maxaad ka ogtood ka garan kartaa halkan waxaa laynoo sheegay dadka ilaahay dembiga ka gala fujaartu bimacnaa gaalada weeye dembiga ugu weyn sida aayaad kale oo waburizat iljaxiimu lilghaawiina iyo lafii jaxiiminta isku mid waayo faahfaahin qayb ka mid ah meelo gaaroo lagu diiwaangeliyey inay kala leeyihiin abraarta iyo fujaartuna insha allahu suurat lmutafifiin baad ugu tegi doonaa kala ina kitaab alabraari lafii ciliyiina iyo ina kitaab fujaari lafii sijiinin baan ugu tegi doonaa laakiin yaslownahaa way ku gubanayaan gubashadaasi naarta cadaabka ah dadka lagu sii dayn doonaa gubashadaa jirku suu guban doonaay meelo badan baa qur-aanka lagu faahfaahiyey waxaa lagu faahfaahiyey markay jirkaa gubtaan horta inay diiri doonto ee lafuhu soo baxayaan talfaxu wujuuhahum unnaaru wahum fiihaa kaalixuuna way way leefaysaa wejigoodo wixii hilib iyo seed iyo harag iyo xidid ahaa dhan bay diiraysaa wahum fiihaa kaalixuun iyagoo lafa qayaxanoo ilka ah waa kuwan jirkaa markuu gubto mid cusub baa loo samaynayaa kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha harag kaloo cusub sababtu maxay tahay liyaduuqu lcadaaba cadaabka inay dhadhamiyaan tirkaasaa u gubanayaay markii cabbitaan la gaarana wejigii wuu bedelmayaa biyo kulul baa la siinayaa calooshuna waa gubanaysaa marka yaslownahaa waa ku gubanayaanoo waa ku shiilmayaan waa yowma addiini xilligay dhacaysana waa goorma yowma addiini maalinta jazaha iyo abaalgudka faatixadaasoo kuma akhrino maaliki yowmi ddiini maalinta qiyaamada marar badan lafdu diini waa xisaabtanka iyo jazaha waay lafdulxisaab iyadoo lagu caddeeyena waynu soo marnay yowma alxisaabi meelo badan qur-aanka lagu leehay bimaa nasuu yowma alxisaab iyo yowma alxisaabi maalinka xisaabtanka yowma aljazaai oo layska abaalmarinayana way tahay magacyada qiyaamaday ka mid tahay yowmu diinka wamaa hum ma aha canha naartaas ay ku gubanayaani bighaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya waa khaalidiina fiiha way ku waarayaan way wamaa hum bikhaarijiina min annaari naarta kuwa ka baxaya maaha markii ay dalbadaan ay daalaan ay dhahaan waxun yar naga fududeeya ama nafta hana laga qaado ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun baa la dhihi lana dhiman maayo wax lagu dhimada waa yaallaa wax kastooo nafi u dhixi lahayd cadaabkeedii waa yaallaa laakiin laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzii kulla kafuur way cabaadayaan waim yastarikuuna fiiha rabbanaa akhrijnaa mina nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal adeer horaa laydiin waaniyey waanadiina waa diideen waad soo beeniseen halkaa un iska ahaada ilahay naga badbaadiyo wamaa hum maaha canhaa naartaa bighaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya oo ka baxaya iyaduna ma dhammaanayso iyaguna kama baxayaan wamaa adraaka maxaad ka ogtahay maa yowmudiin qiyaamadoo wamaa adraaka marar badan la yidhaahdo alxaaqatu malxaaqa wamaa adraaka malxaaqa alqaaricatu malqaarica wamaa adraaka malqaarica wamaa adraaka maa yowmu lfasl waylu yowmaidin lilmukadibiin sidaa waxaa loogu soo celcelinayaa hadalka aan maqlayno inay naanfudaydsan inay culus tahay baa laynoogu celcelinayaa dee waxa dhacayae qaar laynoo soo sheegay ee labadii isdhashay kala cararayso oo naarta iyo aygaga furtan la wada leeyahayna dunidan dhanna rogmanayso dab lagu gubtana laysu ysu keenayahay musiibo wey weeyo inaad usii diyaargarowdoo saadan dabkaa u gasheen aad ka shaqaysa hadda lagaaga baahan yahay wey yowma maalin wey waxay tahay baa laguu sheegay laa tamliku aynan gacan ugu jirin nafsun naf linafsi nafta kale shay-an waxba uma hayso dhib iyo dheeftoona naf naf kala gacanta wax ugu haysa ma jiraan laajannayna gacan isugu haynin walaa naar bayna gacan isugu haynin nin walbo likulli imri'in minhum yowmaidin shaanun yuqni isagaa isku mashquulsan tiisaa mashquulisan maalintaa qiyaamada marka la yimaadaaye naf naf waxu tari karta ma macnahaasi qur-aanka waa lagu soo celceliyey labadii aayadood ee soo noqnoqdo isshabbahayey iyo suuratee suuratu lbaqara sooma xustaan wataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shay-an walaa yuqbalu minhaa shafaacatu walaa yuukhadu minhaa cadlun midda kale maxayd walaa yuqbalu minhaa cadlun walaa tanfacuhaa shafaacatu waataquu yowman maalin ka baqoo ka digtoonaadoo iska ilaaliya laa tujzii nafsun laa tajzii nafsun can nafsin shay-an nafri naf kale waxba aynanka u taraynin waxba ka gudaynin naf naf wax u tari kartaaye maalinkaas ma jiraan oo iyadu gacan uga haysa marka ilahi subxana wa tacaala waxaan suuratu luqmaan bay ahayd yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum wakhshaw yowma laa yajzii waalidu can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shaya waxaad ka cabsataan ilaahay dadow ilaahay ka baqa maalinna ka cabsada labada isdhashay midna midka kale uusan waxba u tari karin waxba gacan ugu haynin wax abaaloosu haya aynan jirin nin ciilku ka batay oo hadda nool oon u malaynaya meelaha udeeduhu joogaa wuxuu soo qoray ilaahay waxaan ka baryayaa saacad min min alaakhirati ka mida ah, in da kuwan malaa'igta naarta wax ku cadaabaysa la igu yardaro shaqadaa lai yardhiibo dad buu tiriyo hebel iyo hebel iyo ciilka haru qabo ba yar cadaabi laha uri si fiican u cadaabi laha ilaahay naar iyo qarmuunkeedaba alla kuma geeyo marka qiyaamada waxba laysuma taro cid cid waxu tari karta ma laha nabigeenna sala allahu alayh wasalam ambiyadii buu ilaahay inooga sheekeeyey nebi nuux baa wiilkiisii wax tari waayey cadaabka ilaahay markii uu weydiiyena la yidhi hawsha hawl kuu taalla maaha markuu yihi nabnii min ahli waina wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin qiila yaa nuux innahu laysa min ahlika dadkaagii ku rumeeyey maaha dadka ku rumeeyaa dadkaaga ah innahu camalu hayru saalix camal aan wanaagsanayn weeye falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun waxaadan garanaynin oodan cilmi u lahayn hayweydiin ini aciduka an takuuna min aljaahiliin sida jaahiliinta in a u dhaqdaan kaa waaninaya kaala talinaya rabbi inii acuudu bika an aslka maa laysa lii bihi cilm intaa lafteeda wailaa takfir lii watarxamnii aku min alkhaasiriin waaya nin kale waa nabi nuuxoo ululcamigii ka mida nabi ibraahim nabi ibraahim baa abbihii kari waaye ilaahay buu dembi dhaaf u weydiiyey uu ballanqaaday waxaa loo sheegay gaal buu aabbaha ku dhintay gaalna looma dembi dhaaf weydiiyo gacmuhu ka taagoo beri buu ka noqday wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadahaa iyaah falamaa tabayana lahu anahu caduwu lilaahi tabaraa minhu nabi maxamed iyo ummaddeennana liina yidhi maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim nabi maxamed baa ilahi intuu la hadla yidhi wa andir cashiirataka alaqrabiin markaasuu intuu istaagu quraysh oo dhan isugu yeedhay wuxuu ihi qurayshay quraysh buu kaga soo bilaabay wuxuu yidhi anu aakhara waxba idiinma tari karo laa ugnii cankum min allaahi shay-an ilaahay rumayo camal wanaagsan sameeye yaa banii cabdamanaaf buu yidhi laftii hoosu u soo dhaadhacay adeeradii buu soo maray eedadii safiyuu soo maray yaa safiyata camata rasuulilah markaasuu yaa faatimata binti muxammadin laa uqni canka min allaahi shay-an ilaahna waxba kaagama tari karo haddaba iimaan iyo camal saalix adugu samayso sidaasuu gacmaha u taagnasaa hooyadiibuu qabrigeeda soo maray markaasuu ziyaartay oo ooyey markaasay saxaabada weydiiyeen kamaa fii saxiixi muslim markaasuu wuxuu yidhi hooyadii baan ilaahay inaan dembi dhaaf u weydiiyaan codsaday waa la ii diiday inaan qabrigeeda ziyaartaan codsaday waa la ii oggolaaday marka yaa talada iskalehoo maamulanayo cidduu roobana fasaxaya ciduu rabana u diidaya inahu allah qof qof wax u tari kara yaan wadaad been kuu sheegin marka anaa dhabarka ku saaran iyo dariiqadaa tahay iyo jaylaani baa la dhahaa iyo kulluu sheeko bogoo beena waay waxaas been yaan lagu akrin meesha nabi nuux gacmaha taagay nebi maxamedna gacmaha taagay nabi ibraahim gacmaha taagay ma wadaad soo xaydxaydan karabaad u malayn shaka beenta ayaan idin akhriin in lagu yidhaahdo nebi ibraahim aabbihii buu ka beri noqday oo shirki caduwullaahi ahaa shirki ku dhintay nebi nuuxna wiilkiisii oo mushrik ahaa buu ka beri noqday nebi maxamedna hooyadii oo fi shirki ku dhimatay baa loo diiday istikfaarni uu dalbo adeerkii oo difaaci jireen inaka laa tahdi man axbabta layihi markaasuu kitaab tanjiisulkhaair la yidhahda manaaqib sheekh cabdiqaadir wuxuu ku leeyahay iyagu tafriij lkhaair bay dhahaan magaciisa lakiin runtaa tanjiiskhair wey nin gaal ah oo dab caawudi jiray baa markuu dhintee malaa'igtii qabriga loo soo diray buu dhaq ka soo dhexyiri oo lama taaban karo war ninkan ilaah ma yaqaana anuu iyaqaanaa buu yidhi xoogga ay ambiyadii ululcasmigaa yeelan waayeen awjilaani yeeshay muxuu yahay xaggee bay xiniinta ay ka keenay waryahan been laydiin sheegin waxaa shirkiga ah jannada yaa iskale jeelaani baa leh waaqactu ilfirdows axsana jannatii been yaan laydin akhrin markaasaa waxaa lagu yidhi ambiyadaba wuu ka awood sarreeyaa maxaa yeelay wa kuntu maca ibraahiima mulqan binaarihi fama barada niiraana ilaa bidacwati nabi ibraahim dabka markii lagu tuuray anaa u alla bariyoo dabka laigaga qabooji haye wa kuntu maca nuuxin lamaa aafa alwara markay duufaanku duufaanku qaadana doontana anaa biyaha saaray sababtoo a ah nuux anuu magani ahaa wa kuntu maca muusa munaajaata rabbii nabi muuse markii rabbi la hadlayo waan la joogay wa muusa casaahu min casaaya istamadati usha nabi muusena tayday ka ijaaso qaadatay mucjisadiisu anuu iga qaatay haye wa kuntu maca ayuuba fii khashwi caynihi indhaha markuu nabi ayuub beelay waan la joogay famaa beri'at caynaahu ilaa bitaflati anaa ku tufay buuri markuu caafimaadaya soo laguma dhihi jaylaani baa ambiyado dhan ka wada sarreeyo isagay wada magan galaan soo ma waxaasaa la rabaa diin in lagaaga dhigo meeshan aadama wax kama aha ciddi ilaahay wax ka dhigaa wax ah laa nabi baan hadli karin mursala walaa malag muqarab aan hadli karin laakiin intaba waxaa ka awood badan dhaawjilaani waxaase wax shaydaan fidiyey waay shirki diin laga dhigay waayee diinta nebi maxamed la yimid waata laa tamliku nafsun linafsin shay-an waa qofna ha isku hallaynin adigu iimaan iyo camal saalixa la imu aakharo cid baa kuu soo gurmaniyo cid baa garabku qaban iyo dad baad heli doontaay waxba ha iskaga luminin warka waxaad isku hubtee la tegi karto waa iimaankaaga iyo camalkaaga saalix ah waxyaabaa caqiidada faasidka ee baailkaana ilmaha uga diga ilmaha uga diga haddii kale waxaa beenta isku hadlayn doonaan saas darteed laa tamliku nafsun linafsin shay marka maxay xaaladdu tahay walamru arinka iyo talada iyo xukunka iyo milkiga iyo maamulkaba yowmaidin maalintaasi lilaah alla keliya iskaleh intii ka horraysay soo ma lahayn haa kadibna soo isagu male haa lilaahi اlamru min qablu wa min bacdu hor iyo gadaalba xilligan maxaasaa loo yidhi waa xilliga ciddii wax sheegan jirtoo dhan gacanta taagtay waa iyagoo wada qaawan oon mid gudan lahayn bay wada taagan yihiin kuwii ilaahay iyo awoodda sheegan jira ambiyada xataa nafsiga nafsi bay leeyihiin marka ambiyada loo taga leeda ilahay andaa kala xukumo ina rabbii qad hadiba alyowma hadaban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu mila ba dhahayn ilahay caradu maanta caroortay iyadoo kale horey uma caroon dibna uma caroon doono nafsii nafsi anigaa tayda u yaaban buu nabi walba leeh marka maalinka qiyaamada wadaadka laguu sheegaya isagoo qaawan oo kabala oo qundulkii ku yaallo oon gudnayn buu qiyaamada taagan yahay maalinkaas saasuu taagan yahay oo nafsii nafsii bay ka taagantahy marka niman waba laakiin addaciifu daciifun ninkii adduunyada maskaxda laga qabsadee la daciifsaday xataa aakhara waa mustadcaf waay kuwii gaalada ahaayee annagaa wax idiin tari doona laabta loo garaacay oo iyo kuwii u garaacayba naarta la geliyey bay naarta kasii dhexleeyihiin way arkaan idin cadaabayo hal antum muqnuuna cannaa min cadaabillaahi min shay cadaabka ilah ma nooga tari kartaan waad wa kaaga tari kara isagubu iska saaro isagubu iska saaro wadaad baa lagu leeyahay uu ku caafin oo isagaaba dhintay hadduu caafinaya anig mawd isaga iska celin isaga xanuunku muxuu isaga celin waaye isaga malakumood muxuu isaga celin waaye ciiddii baa hilibkiisa cuntay ciid muxuu isaga celin waayey war ninnawna cid kale ha ku tashanin camalkeed iyo waxay geysatay aakhare inaad ku badbaadi innamaa camalkaaga iyo dadaalkaaga iyo raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacala unbaad ku badbaadi walamru arrinka iyo maamulka yowmaidin maalintaas lilaahi baa iska leh ilaahay saasuu dhihi doonaa liman ilmulku lyowma maanta yaa mulkiga iyo maamulka iyo talada iska leh lilaahi alwaaxid alqahaar allahaasaa iskale cid kaloo iskaloo isdhaqaajin karta suuratu cam baan ku samray ku soo marnay inaynay milkihi karin ilaa man adina lahu raxmaan qofki ilaahay u idna maane cid kaloo hag samarta almulku yowmaidin ilxaqu liraxmaan maalinka allah raxmaankaa keliya iskaleh maalinkaas hawlkaa iyo shidadaa jirtee la ys xisaabayo maanta camalkeedii inala gudbooya ilaahay fitnadeedana allah inaga badbaadiyo kuwa iimaaniya camal saalixa la taga ilaahay naxariistiisana galana allah inagu daro subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilah anta astaqfiruka atuub ilayk